alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allahuma la sahla ilaa ma jacaltahu sahla wa anta tajcalu alxasna ida shi'ta sahla allahuma rabbi jibraa'iila wamikaa'iila waisraafiila faadir asamaawaati walard caalim algeyba walshahaada anta taxkumu bayna cibaadika fima kanuu fiihi yakhtalifuun ihdina lima اkhtulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdi man tashaau ila siraadi mustaqiim ama bacd in sha allahu tabaaraka wa tacaala qeybtii labaad oo qisatu huud calayhi salaam ayaynu waxa weeye dhamaystiraynaa haddii uu rabbi idmo qodobka shanaad ayaynu ku joojinay qisadii hore markii aynu wadnay oo qeybteedii hore marka qodobka shanaad oo odhanaya ayaynu ka qaadaynaa huud calayhi salaam yanduru qowmahu cadaab allah cadaabkii ilaahay huud oo uga digaya qoomkiisii cadaabkii ilaahay in lam yatuubuu haddii ayna toobad keenin qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi markii doodoodii dheeraatay oo soo socotay oo waxa weye ay yidhaahdeen kuma rubaynayne wixii aarabdi samee qaaluu sawaaءun calayna awacadta am lam takun min alwaacidiin in haada ilaa khuluqu lawaliin wama naxnu bimucadabiin halkaa ayaynu marayna waxa uu yidhi marka ilaahay markaa nabiyullaahi huud waa hadlay oo qoomkiisiibuu la hadlay waxa uu ku yidhi qaala qad waqaca calaykum min rabbikum rijsun wagadab atujaadilunanii fi asmaa'in samaytumuuha antum wa aabaa'ukum ma nazla allahu biha min suldaan faاntadiruu inii macakum min almuntadiriin macnaha waxa u leeyahay ibnu katiir raximah llah waxa uu leeyahay qad istaxaqtum bi almaqaala ereygii aad dhahdeen oo ahaa sawaaءun calayna awacadta am lam takun min alwaacidiin macnaha waa isuukaayo mid haddii aadna waanisid iyo haddaadanna waanin waxna gelaya oo maskaxdayda gelaya ma jiraan wax aan qaadanaynana ma jiraan ereygaa waxaad ku kasbateen rijzun ay alrijzu inay maaragtay ilaahay idii carooday oo cadaab idinku soo rigo oo waxa weeye layda ciqaabo gadab ilaahay oo caro ilaahay idii carooday iyo waxa weeye cadaabti ilaahay oo idin xumaysa oo waxa weeye idi halaagtay inay idiin timaado ma waxaad aad caaridaysaan oo diidaysaan oo waxa weeye aad ka hor imaanaysaan cibaadadii ilaahay miyaad diidaysaan ilaahay keliya caabuda ayaan ida idhi ma taa ayaad diidaysaan haddaad marka taa diideen oo sanamyadii idinku aada samayseen magacyada aad u bixiseen aan ilaahayda amrin haddii ay ida kala weynaatay cibaadadii ilaahay <clears throat> iyo tawxiidkii ilaahay iyo inaad ilaahay rumaysaan oo aada raacdaan wuxuu leeyahay markaa hadday taa ida kala weynaatay oo aad diiddeen inaad xaqii aqbashaan waidaa abaytum qubuula alxaqi xaqiina aad diiddeen inaad aqbashaan oo aad baatil ku sugantihiin oo ku socotaan oo ay isku mid tahay inaan xumaanta laydinka nahayo iyo in waxa weeye xaqa laydinkugu yeero inaydan waxba idagelaynin faintadiru alaana marka haddaba hadda suga marka cadaab allah cadaabkii ilaahay suga alwaaqica bikum aladi laa yuraddu cadaabkii ilaahay oo idinku dhaca oo idinku yimaada oo waxa weeye aan laydinka celinaynin markaa oo ida dhabar ida ida eh, ida dabar gooya waan waxba idinka reebaynin haddaba suga marka anna waan idinla sugayaa marka markaasuu ilaahay baryay oo wuxuu yidhi qaala rabbi insurnii bima kadabuun waxaynu nihi rasuul walba markii ay qoomkiisu beeniyaan oo waxa weeye uu dacwadii meel walba intuu ka mara ka quusto oo waxba ay ka yeeli waayaan ayuu ilaahigii subxaana qaadirka ahaa marka uu baryaa liana adducaa'a huwa alcibaada ilaahay buu baryaa oo waxa uu yidhaahdaa ilaahu waad ujeeddaa jeedaa qoomkan waa gaaloobeen diintaadii waa diideen rasuulkii waa beeniyeen ilaahayowna kala saar marka oo na kala xukmi oo wixii aad eh, ku rumeeyey iyo anigaba inta ku rumaysay iyo anigana na badbaadi ilaahu intaan kalena waxa weeye baabi'i oo waxba ha ka reebin ilaahay markaasu wuxuu yidhi qaala camaa qaliilin layusbixunna naadimiin macnaha wax yar sug baa la yidhi oo waxa weeye arrintu wax yar u kaadi waxaad ogaan doontaa inay maaragtay ay shallaayaan oo ay noqdaan kuwo shallaaya fa akhadathum assayxatu bilxaqi waxaa qabsatay markaa cadaabkii ilaahay baa u yimid waa lagu qayliyey markaasaa waxa weeye la baabi'iyey aayad kale ilaahay waxa uu ku yidhi wa iyagii lahaa qaaluu aji'tanaa lita'fikana can aalihatina fa'tinaa bima tacidunaa in kunta min alsaadiqiin waxay yidhaahdeen noo keen cadaabka ilaahay haddii aada run sheegaysid oo waxa weeye cadaabka ilaahay noola imow oo waxa weeye cadaabka ilaahay run haddaad run sheegaysid keen qaala inama alcilmu cinda allah ilaahay baa og marka cadaabkaan imaanayo oo taasi waxaan aniga gacanta ku haya ma aha marka halkaa waxaad ka garanaysaa nebi kasta iyo rusushii oo dhan waxa ay leeyahay mid walba qoomkiisii ku leeyahay aniga cilmi keyb ma ogi gacanta kuma haya cadaab laakiin taa ilaahay baa awooda waa arrin ilaahay uu iska leeyahay oo arrinaa anigu leeyahay ma aha laakiin haddii aad jaan kusii jirtaan oo waxa weeye aad kusii socotaan ada eh, dhibaatadan hadda markaa cadaabkii waa idinku imaanaya ilaahayna waa idin halaagaya wuxuu yidhi aniga wax ka wixii layla soo diray un baan maaragtay idin soo gaarsiinayaa ee wax kaloo aan awooda ma jirto haddaba marka meelo badan buu ilaahay kaga hadlay waatu ilaahay lahaa falamaa ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu haada caaridu mumdiruna marka cadaabtii ilaahay markay arkeen oo waxa weeye ay is yidhaahdeen iyagii waxay moodayaan in roob loo soo diray oo cirki isa soo xiray oo daruur jiq isa soo siisay marka aayadahaasi waxay ka hadlayaan qeybtii dambe oo caadkii caado thaniya qeybta labaad oo caad ayay ka hadlayaan gadaal baynu ku caddaynaynaa ayaa markaa waxay yidhahdeen roob baa maanta noo daaya oo waxa weye way bishaaraysteen markaasa ilaahay wuxuu ugu jawaabay bal huwa caaridun mumdiruna markay yidhahdeen haada caaridun mumdiruna ayaa ilaahay wuxuu yidhi bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim tudamiru kula shayin biamri rabbiha faasbaxuu laa yuraa ila masaakinuhum kadalika najzi alqowma almujrimiin ilaahay waxa uu yidhi markay bishaaraysteen ayaa waxaa lagu yidhi oo yidhahdeen roob baa noo daaya ayaa la yidhi bal waxa weeye wixii aad degdegsateen weeye waa halaagii iyo waxa weeye ciqaabtii aad nebi nebi yahuud ka dalbanayseen oo aad lahaydeen cadaabta noo keen weeye ee waxa weeye roob meesha ma yaallo wey wax walbana way baabiinaysaa oo waxa weeye wax walba way dabar goynaysa dabayl waxa weeye wax walba dabar goysa dadka gaaladaa ah oo dhanna ilaahay saasuu u dabargoynaya waqad dakara allahu khabara ihlaakihim fi gayri ma aayatin ka qowlihi tacaala aayado badan buu ilaahay ku sheegay dhabargoyntoodii iyo in la dabar tiray oo aan waxba laga reebin ilaahay wuxuu yidhi faanjaynaahu aladiina macahu biraxmatin mina waqatacnaa daabira aladiina kadabuu biaayaatina wma kaanuu mu'miniin fii suurati acraaf ilaahay waxa uu yidhi waxaan badbaadinay nebiyullaahi huod calayhi salaam iyo waxa weye intii rumaysay waan badbaadinay waxaanan dabar goynay oo baabi'inay in alla intii gaalowday oo aan ilaahay rumaynin aayad kale ilaahay waxa uu ku yidhi walama jaa'a amrunaa najaynaa huudan markii arrinkaygii yimid oo xukumkii ilaahay ku sugnaaday in qoomkan la dabar la dabar tiro oo la baabi'iyo ilaahay waxa uu yidhi waan badbaadinay nebiyullaahi huod iyo intii rumaysay oo mu'miniinta leanno meesha waxa waxa lagu badbaadaya waa aliimaanu asaxiix waalcamalu asaalix iimaan iyo camal saalixa ayaa lagu badbaadaya ee lagu badbaadi mayo wax kale ilaahay marka waxa uu yidhi waanu badbaadinay oo cadaab adag baan ka badbaadinay wa tilka caadun jaxaduu biaayaati rabbihim taasi waxay ahayd laga sheekeeyey reer caad oo aayadihii ilaahay beeniyey oo waxa weeye gaaloobay oo waxa weeye rusushii ilaahay beeniyey oo raacay dadkii daalimiintaa oo jabbaariintaa ayay raaceen markaasaa ilaahay nacladay adduunkii oo waxa weeye ciqaabtiisii kusoo dejiyey aakhirana waxa weeye cadaab adag ayay geli doonaa aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi fakadabuuhu fa ahlaknaahum fii suurati shucaraa ku khatimay way beeniyeen nebigii calayhi salaatu wasalaam huod way beeniyeen markaas ayaanu halaagnay iyagii oo dhan waxa weeye waxa aanu ka badbaadinay intii mu'miniinta ahayd waa laga badbaadiyey iyagiina waa la halaagay ilaahay wuxuu yidhi ina fii dalika la aaya wama kaana aktaruhum mu'miniin bal halkaa waxaa ku sugan marka aayad lagu waansamo oo lagu cibro qaato oo waxa weeye lagaga digtoonaado wax alla wixii xumaana markaa layska eego oo waxa weeye laga digtoonaado laakiin inta rumaynaysa waa yar yihiin oo dad yar ayaa ku cibro qaadanaya oo rumaynaya marka qodobkaa waxaynu ka soo qaadanaynaa nabiyullaahi huud calayhi salaam inuu uga digay qoomkiisii markay cadaabtii inuu uga digay oo yidhi war haddii aad saan ku sii socotaan oo gaalnimada noocaana aad ku sii socotaan cadaabtii ilaahay ayaa idinku imaanaya oo ida baabiinaya cadaabkii ilaahay baa imaanaya ee waxa weeye waxaan iska daaya oo ilaahay ka baqa oo waxa weeye ka joogsada waxaan ayuu maaragtay ku yiri oo waxa weeye uu uga digay waxaan tafsiilinaynaa marka qodobka lixaad oo aan ku tafsiilinayno ku kala saarayno bal kayfiyadii cadaabka iyo habkii waxa weeye loo halaagay tafsiilu alkhabar fii halaaki caad wa nuzuulu niqmati bihim iyada oo ay ku soo degtay cadaabkii iyo habkii loo halaagay ayaynu halkan ku kala saaraynaa waxa uu yidhi ibnu kahiir raximah llah waxa uu yidhi wa ama tafsiru halaakihim fakama qaala tacaala falama ra'whu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaluu hada caaridun mumdiruna bal huwa ma stacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim waxa uu leeyahay ibnu kahiir raximah llah kaana hada awala mabtadaahum wixii lagu bilaabay waxay ahayd markii ugu horreeyey in waxa weeye ay abaari ku dhacday oo waxa weeye roobkii laga joojiyey oo waxa weeye abaar adag baa ku dhacday markay abaartii ku dhacday ayay markaa waxay dalbadeen roob doon bay sameeyeen oo waxa weeye roob bay dalbadeen markaasaa daruurtii cirkaysa soo xirtay markaasay waxay u maleeyeen suqyaa raxmatin macnaha waxay u maleeyeen roob da da'aya oo waxa weye waa bishaaraysteen fa idaa huwa suqyaa cadaab waxaaba markaa uu noqday cadaab waxa weeye roob cadaaba ah oo loo keenay ayuu noqdayba sidaa daraaddeed ayuu ilaahay wuxuu yidhi bal huwa ma istacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim ay min wuquuci alcadaab wixii aad degdegsanayseen waxay ahayd cadaabka inuu laydii keeno waana kanoo waa idii yimid waa iyagii ku lahaa fa'tinaa bima taciduna in kunta min asaadiqiin cadaabka aad sheegaysid noo keen haddii aad maaragtay run sheegaysid waa iyagii lahaa markaasee cadaabka u yimid oo waxaa la yidhi dhedhamiya wakaase waa kii aad degdegsanayseene qaala alimaamu maxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar waxa uu leeyahay falamaa abow markay diideen ila alkufra billah markay diideen gaalnimo maahe wax kale oo ay gaalnimadii ku adkaysteen ayaa amsaka canhum waxaa laga joojiyey markaa oo ilaahay ka joojiyey roobkii saddex sano oo xiriira oo abaara ayaa dabada la isugu qabtay oo waxa weeye xiriira ayaa maaragtay ilaahay ku cadaabay abaar adag baa ku dhacday buyi markii ay arkeen marka eh, eh, roobkii oo waxa weye jir eh, soo xiray ayay bishaaraysteen leanno abaar adag bay joogeen dadku marka markay abaar adag joogaan oo waxa weye abaare dhacdo oo xoolihii dhammaadaan oo roob la-aan dhacdo oo marka ay arkaan cirkii oo soo curtay oo waxa weeye daruura isa soo xireen way bishaaraysanayaan waa la farxayaa waxa ay leeyihin markaa roob baa noo yimid waxa weye aad iyo aad bay u farxayaan waa bini-aadmigo dhanna waa nooca oo waxa weye mar walba oo abaare ay taagan tahay dadkii waxa weeye dhib baa ku dhacaysa mashaakil baa la kulmaya way naxayaan laakiin mar alla markii ay arkaan roobkiioo soo curtay oo waxa weeye yimid ayay markaa bishaaraysanayaan oo farxayaan wey oo waxay yidhahdeen haadaa caaridu mumdiruna waxa weeye waa roob noo yimid oo waxa weeye na na waraabinaya markaasaa ilaahay ugu jawaabo wuxuu yidhi bal huwa ma istacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim waa kii aad degdegsanayseen waa cadaabkii aad lahaydeen faatinaa bicadaabi illahi in kunta min alsaadiqiin ama faatinaa bima taciduna in kunta min alsaadiqiin nookeen waxa aad noogu goodiyeysid huudow waxa weeye oo uu lahaa war aniga gacanta kuma haya cadaabka ilaah baa haya haddii uu doonana wuu idiin keenin hadduu doonana waxa weeye isagaa garanaya waktiga uu imaanayo markaasu waxa weeye wax walbana ay baabi'isay oo eber ka dhigtay wuxuu yidhi ibnu kathiir raximahu raximahullah qowluhu tacaala tudamiru kula shayin biamri rabbiha ay tuhliku waxay halaagaysaa wax walba oo la amray way baabi'inaysaa fasakharaha allahu calayhim sabca layaalin wa tamaaniyata ayaamin siduu ilaahay u yidhi aayad kale sakharaha calayhim sabca layaalin wa tamaaniyata ayaamin xusuuma fatara alqawma fiiha fatara alqawma fiiha sarca kaannahum acjaasu naklin khaawiya siduu ilaahay aayaddaa ugu caddeeyey ayay waxay haysatay sabca layaalin toddoba hameen iyo sideed maalmood ayay iskaga daba noqonaysay oo cadaabtii ku socotay oo waxa weeye ciqaabtii ku socotay dabayl iyo waxa weye wixii lagu cadaabay ay baabi'isa iyagii oo dhan marka halkaa waxa weeye ilaahay daqiiqad buu iyagoo dhan ku baabi'in karay oo waxa weye uu ku baabi'yey laakiin waxaa looga dhigayaa ciqaab iyo waxa weye cadaabkii baa lagu adkaynayaa toddoba hameyn ee waxa weye toddoba hameyn oo joogto iyo sideed maalmood bay haysatay wuxuu leeyahy marka eh, eh, ay addaa'ima alxusuumka waxa la xusuuman ee addaa'ima falam tadac min caadin axada ila halak qof kagama ay tegin ba layihi reer caad ilaa waxa wey way halaagtay oo halkaa ayay ku baabi'isay oo ayna waxba ka tegin haddaba markaa saasaa loo cadaabay oo waxa weeye kulligood halkaasaa lagu baabi'iyey wax laga reebayna haba yaraatee ma jirin oo reer caad saasay dabayshaas ayaa ilaahay usoo diray oo baabi'isay qodobka toddobaad aan usoo gudbayna waxa uu yahay nusuusu alkitaabi wassunna bayna caadi aluulaa waalaakhira waxa weye reer caad waa inagiina yidhi laba nooc bay noqdeen oo caadkii hore iyo caadkii dambe ayay noqdeen marka waxa uu leeyahay ibnu kathiir raximahullah nusuusta kitaabku waxa ay kala saartay oo waxa weeye laba qaybood ayaa laga kala dhigay reer caad haddaba marka habka loo kala fahmayo oo laba qaybood looga dhigayo ayaynu halkan ku tafsiilinaynaa ibnu kathiir wuxuu yidhi raximahu llah waqad yakunu hada siyaaq liilaaki caadi alaakhira aayadahan aynu hadda soo sharaxnay oo ahaa falamaa ra'owhu caaridan mcaaridan mustaqbila awdiyatihim aayadahaas fii suurati alaxqaaf waxay ka hadlaysaa oo waxa weeye siyaaqeeda aada moodaa in ay tahay maaragtay caadkii dambe inay tahay leanna waxaa ku jirtay baa la yidhi caad qisadeeda markii laga sheekeeyey sida xadiis inoo imaan doona dikru maka oo maka ayaa ku dhex jirtay oo waxa weeye la sheegay inay maaragtay maka tageen markay roob doonta samaynayeen makana lama dhisin ilaa bacda ibraahim ibraahim baa dhisay oo waxa weeye goor danbay ahayd markii waxa weeye nabiyullahi ibraahim uu isxaaq ismaaciil dejiyey oo waxa weeye halkaa ay soo degeen qabiilkii la odhan jiray jurhum oo waxa weeye ay la degeen sida inoo imaan doonta ayay halkaa ahayd marka wuxuu yidhi ibnu kathiir waa caadu lulaa qabla ibraahim calayhi salaam caad ka horena waxa ay ka horreeyeen nabiyullaahi ibraahim oo taa waxa weeye muran kuma jiro inay ka horreeyeen nabiyullaahi ibraahim waxaa kaloo markaa soo aroortay in qoomkii hore oo caadu uulaa in lagu halaagay sidii ilaahay uu yidhi wa amaa caadun fa uhlikuu biriixin sarsarin caatiya ay macnaha in lagu halaagay dabayl waxa weeye albaarida qabow alcaatiyatu ashadiidatu alhubuub waxa weeye aad iyo aad waxa weeye codkeeda iyo qaylada ka dhacaysa aad u adag tahay oo iyagoo dhan baabiinaysa oo eber ka dhigaysa in lagu halaagay ilaahayna uu yidhi sakharahaa calayhim sabca layaalin wa tamaaniyata ayaamin xusuuma toddoba hameen iyo sideed maalmood inay haysatay marka ciqaabta waxaa lagu kala saarayaa buu leeyahay ibnu kathiir arrinta noocaasa oo dabayshaa oo waxa weeye aad iyo aad u baabi'isay oo iyagiiyo dhan halaagtay oo toddoba hameen iyo sideed maalmood haysatay waa caadul uulaa weeye oo waa caadkii hore amaa roobka kuwa lagu halaagay oo waxa weeye falamaa rawahu caaridan mustaqbala awdiyatihim waa caadkii dambe oo qeybtii dambe weeye buu leeyahay marka wuxuu leeyahay ibnu kasiir raximahullah waxa ay ku bilaabatay ba la yidhi qowluhu tacaala markuu ka hadlayo sakharaha calayhim sabca layaalin wa tamaaniyata ayaamin xusuuma waxay ku bilaabatay ba la yidhi macnaha xusuumku wuxuu yidhi waa eh, mutataabicaatin toddobaha toddoba habeen iyo siddeed maalmood oo isdaba jooga oo dhammaystiran baa lagu halaagay waxa uu leeyahay waxay bilaabatay baa la yidhi yowma aljumuca maalin jumca ayaa lagu bilaabay arbicana waa la yidhi waa lagu bilaabay oo waxa weeye ilaa iyo maaragtay sideedii maalmoodoo dambe ayay haysatay marka marka jumcihii haddii laga bilaabo ilaa iyo waxa weeye ka jumce ka jumce ayay haysatay oo baabi'isay haddii arbacadii laga bilaabana ilaa iyo arbacadii dambe ayay haysatay oo waxa weeye baabi'isay ama qawluhu tacaala fatara alqowma fiiha sarca kaannahum acjaasu naklin khaawiya ay macnaha markay mid walba baabi'isay waxaad moodaa annahum laa ru'uusa laha inayna wax madaxyadii inay ka gurtay sida masalan timirta markii geedka jiridda laga gooyo oo jiriddii intay meesha ku harto laamihii o dhan la jaro oo waxa weeye wax uu noqdo maaragtay aan wax madaxaba lahayn sidaasoo kale ayaa laga dhigay waxayna tahay buu yihi ibnu katiir raximahullah waxa u imaanaysay dabayshii qofka kor bay u qaadaysaa markay kor u qaaddo ayay dhulka kusoo dhufanaysaa markaasay waxa weeye madaxiina xagga ku dhacaya isagiina waxa weye intii kalena xagga ku dhacaysa markaasu wuxuu noqonayaa mayd aan madax lahayn ayuu maaragtay ibnu kathiir ku fasiraya waxa uu ilaahay yidhi haddana inaa arsalnaa calayhim riixan sarsaran fii yowmi naxsin mustamir tanzicu nnaasa kaanahum acjaazu naklin munqacir ay mustamirun cadaabahu calayhim macnaha ibnu kasiir waxa uu leeyahay dadka qaar baa waxay yidhahdeen yowma naxsi maalinta la yidhaahdo oo waxa weeye fii yowmi naxsin maalin maalin waxa weeye dee dhibaato oo waxa weeye mashaakila oo waxa weeye cadaab joogto ah ayaanu maalintaa uga dhignay buu yidhi ilaahay qaar baa waxay yidhahdeen waa maalinta arbacada oo waxa weeye dad badan baa waxay baasaysteen oo waxa weye maalinta arbacada khalad ka fahmay oo waxay yidhahdeen sideedaba maalinta arbacadu waa maalin mashaakila ah, oo waxa weye mashaakil badan baa ka yimaada sidaa daraaddeed marka waa maalin waxa weye baasaysteen oo waxa weye way dhibaataysteen wuxuu yidhi marka kalaamkaasi waa khada buu yidhi oo waa kalaam aan saxiix ahayn leannahu waxa weeye haddii la yidhaahdo yowmu naxsin hadde ilaahay maalmihii kaleba waxa uu yidhi fa arsalnaa calayhim riixan sarsaran fii ayaamin naxisaatin maalmihii oo dhan marka inaad baasaysatid bay noqonaysaa ee ma ahe macnuhu waxa weeye saxiixa iyaga ayay maalin xun u ahayd oo maalin dhibaatole u ahayde waxa weeye dadkoo dhan uma aha maalmaha caadiga ayna ka mid tahay wax farqiga oo u dhexeeyana ma jiraan sidaa daraaddeed caqiidada xun oo dadku ka qaateen oo ah in maalinta arbacada la baasaysto waa arrin baatila weye soomaalideennuna waynu baasaysanaa oo waa tin la yidhaahdo gabadha arbaca dhalata ama bisha arbaca ugu dambaysa dhalata lama guursado oo waxa weye raggu uma joogsadaan ilaa saddex nin ka dhimato arbaca lama aroosay yidhahdaanoo reerka lama dhiso waxaasoo dhan waa baasaysi iyo baatil weeye oo waxa weye aan saxii ahayn wuxuu yidhi marka ibnu kathiir raximahullah kama qaala tacaala wa fii caadin id arsalna calayhim ariixa alcaqiim ay macnaha iyaga ayay waxay u ahayd maalin dhabar goysay oo waxa weeye baabi'isay oo caqiim ah oo waxa weeye dabayl waxa loo diray waxa weeye iyadoo dhan laa khayra fiiha ay wax khayra ayna ka imaanaynin leannahu dabayshu asalkeeda waxay keentaa wanaag roobka ayay soo kaxaysaa dawraha isku keentaa markaasay marka kalena hawo wanaagsan baa ka timaada laakiin markii ay tahay caqiim oo wax khayra ayna lahayn hadda dadkii bay dabar tiraysaa oo way baabiinaysaa oo waxa weye iyagoo dhan bay halaagaysaa oo wax khayra male wey marka riix alcaqiim noocaasaa la yidhahdaa aan wax khayra lahayn wax walbana way baabiinaysaa leannahu ilaahay baa amroho waxa uu yidhi maa tadaru min shayin atad calayhi ila jacalatu ka wax ay ka tegaysa ma jirto shay alla shaygay u timaado oo ilaahay amray intay baabi'iso ayay waxay ka dhigaysaa gam oo waxa weeye wax buda ah oo baaba'ay bay ka dhigaysaa ay ka shay ilbaali macnaha shay duuga oo baaba'ay camal ayay ka dhigaysaa wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebiga xadiis baa ka sugnaaday uu yidhi nusirtu waxa aniga la igu gargaaray bisaba ay macnaha dabayshii cabsida oo waxa weeye dadka cabsi gelinaysay oo waxa weeye waatay sugnaatay inuu yidhi masiirata shahri macnaha cadowgayga ayaa waxay iga baqayaan bil meesha loo socdo oo waxa weeye dabayshaasaa intay qaado cabsi gelinaysa reer caadna waxaa lagu halaagay buu yidhi nebigu biddabuur wa uhlikat caadun bidabuur macnaha dabayshii dhabar ti daba goynaysa oo baabiinaysay ayaa lagu halaagay rawahu albukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidkii cabdullaahi ibn ibn cabaas radia allahu can canhuma wuxuu yidhi ibnu kathiir wa ama qowluhu tacaala wadkur akhaa caadin id andara qowmahu bilaxqaaf wqad khlt الnudru min bayni yadayh wmin khalfi anlaa tacbuduu ila اllah inii akhaafu calaykum cadaaba ywmi cadiim wuxuu leeyahay ibnu kathiir raximah llah faظaahiru sida daahirkaa oo aayaddan laga fahmayo iyo waxa weeye xadiidka ku sugnaaday iyo aathaarta sida laga fahmayo dadkan loo jeedo waxa weeye waa caadkii alcaad alula fa ina siyaaqahaa yushbihu siyaaqa qowma huod macnaha aayaddan wuxuu yidhi waxaa laga fahmayaa inay qoomkii hore tahay laakiin sida sawaabtaa waxa weeye daahirkaa ah, inay qoomkii dambe yihiin ayay qisadoodu ku caddahay oo waxa weye liannahu imaamu tirmidi ayaa waxa uu werinaya xadiiskii maaragtay uu imaamu tirmidi weriyey waxa uu yidhi can abi wa'il can rajulin macnaha abi wa'il baa wuxuu werinayaa nin ka mida maaragtay qabiilkaa la yidhaahdo rabiica marka ninkaana waa la magacaabay oo riwaayadaha qaar baa magacaabay oo waxay ku magacaabeen alxaris waxa uu yidhi ninkaasi waxa uu yidhi waxaan usoo galay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u imid buu yidhi oo waxa weeye maka ayaan imid oo nebigaan u imid qadamt qadimtu almadiina qadimtu almadiinata fadakaltu calaa rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam nebigaan usoo galay ayuu leeyahay markaasaan fadakartu cindahu marka qiso dheer bay ahayd macal shaahidtaan ka soo qaadanaynaa waxa uu leeyahay waxa aan sheegay nebiga agtiisii reer caad waafidu caadin waa caad ayaan sheegay bui ninkii ay wafdiga u dirsadeen reer caad marka maamaadaa jiiri jirtay carabta ay ku maamaahi jireen oo ay odhan jireen maamaadii oo kale buu yidhi marka markaasuu wuxuu yidhi acuudu billahi an akuna mitla waafidi caadin marka markii ay qof wafdiya meel u diraan ayuu wuxuu odhan jiray ilaahay waxaan ka magangelayaa inaad noqdo wafdigii ay dirsadeen ninkii ay wafdiga u dirsadeen reer caad oo kale inaad noqdo ayaan ilaahay ka magangelaya eh, macnaha xumaantii iyo dhibaatadii uu sameeyey iyo halaagii uu qoomkiisa u keenay ayaan ka magangelaya markaasuu nebigu waxa uu ku yidhi wamaa waafidu caad muxuu ahaa waafidu caad markaasaa waxaan ku yidhi buu yidhi cala alkhabiiri bihaa saqadta macnaha waxaad heshay qof khabiir ah oo arrintaa garanaya oo taariikhdaa si fiican u haya oo kaaga sheekeeya aniga weeye buu ka wadaa wuxuu yidhi ina caadan lamaa uxqidat uqxidat markii la abaareeyey oo abaartii ku dhacday bacatat qaylan ninkaa la yidhaahdo qayl ayay dirtay fa waxa uu degay calaa bakr ibni mucaawiya ninkaa la yidhahdo bakr ibni mucaawiya oo waxa weeye maka deganaa ayuu u tegey fasaqaahu alkhamr khamri buu ka dherjiyey wa gannatahu waxa uu u sameeyey laba gabdhood oo waxa weeye fanaaniina oo naagihii xumxumaaya aljaraadataani ay macnaha aad iyo aad u heesi jiray oo macruuf ahaa oo la yaqiinay ayuu maaragtay oo macruuf ahaa ayuu waxa weeye u geeyey oo waxa uu ku yidhi maaragtay heesa oo waxa weeye ninkan uheesa oo waxa weeye si fiican ugu heesa marka waxa uu leeyahay maaragtay ay eh, ku fasirayaan culummadu sida maaragtay eh, mubaarak fuuri iyo waxay leeyihiin aljaraadatani ay laba gabdhood oo waxay ahaayeen macruufa oo fanaaniina oo waxa weeye maka ka heesi jiray oo waxa weeye naagihii xumxumaa oo waxa weeye eh, qurunka ahyo waxa weeye heesi jiray bay ahaayeen ayaa la leeyahay macruuf bay ahaayeen oo waxa weeye waktigii qurayshta ayay macruuf ahaayeen oo waxa weeye maka ayay ka heysi jireen oo waxa weeye macruuf ahayen waa la yiqiin uma kharaja wuu soo baxay oo markuu matalan muddahayey oo ninkii uu la joogay bakar bni mucaawiya uu soo dhoweeyey oo uu bil dhan halkaa khamrigii siinayey waa ninkii wafdiga loo soo diray oo dadkii markay abaaraysteen la yidhi orod roob doon oo waxa weeye roob noo raadiyo ilaahay roob nooga soo bari into maka tagti ninkii noocaa marka loo soo diray oo waxa weye arrintaa lala soo diray intuu iska fadhiistay marka ayuu ninkaa intuu iska ag fadhiistay khamri iska cabayaa laba naagoodna waa u heesayaan qoomkiisiina waa ilaaway abaartii iyo dhibaatadii haysay iyo mashaakilkii haystay wuu ilaawey marka markaasuu wuxuu sameeyey markuu muddo joogay ayuu markaa ka baxay oo wuxuu aaday jibaala mahrata macnaha buuraha ayuu u baxay oo nimanka mahra la yidhaha waa qabiil wey qabiilkaa meeshii ay deganaayeen ayuu aaday marka qaamuuska wuxuu leeyahay mahrata ibni xiidaan xayun waa qabiil la yaqiinay oo macruufa oo dadkii agagaarka maka deganaa ayay ka mid ahaayeen markaasuu waxa uu yidhi faqaala waxa uu yidhi ilaahay buu beryey allaahuma inii lam aatika ilaahu kuguma imaanin limariidin fatudaawiih inaa qof mariida oo iga xanuunsan inaan maanta baryadaydu kuma socoto oo waxa weeye inaad daaweysid kuuguma imaanin walaa asiirin fa ufaadii qof la iga qafaashay oo la iga kaxaystayna ii soo celi oo iisoo daa oo waxa weeye maaragtay cadow iga adkaaday maanta maaragtay kuuguma imaanin laakiin maxaan kuugu imid oo aan kuu baryayaa fasqi cabdaka ilaahu addoonkaaga maaragtay ilaahay marka way rumaysnaayeen bal u fiirso sanamyadii markay waxba awoodi waayaan ilaahay keliyay baryi jireen waana tu ilaahay aayado badan ku lahaa fa idaa rakibuu fi lfulki dacawu allaha mukhlisiina lahu ddiin markii ay badda fuulaan mashaakilku uu dhaco oo waxa weeye hirkii iyo dhibaatadii intay eh, baddii ay la harqan gaadho markaa ilaahay keliyaa la beryi jiro way rumaysnaayeen marka ilaahay keliya inuu jiro laakiin waxaan kale waxay ahayd sanamyada markii waxa weeye faakaaysiga lagu jiro oo aan dhibaatadu jirin oo waxa weeye barwaaqada lagu jiro ayay waxa weeye iska agjoogi jireen marka abaartii markay dhacday iyo mashaakilkii waxa uu baryayaa ilaahay keliya sanamyadii waa laga tegey marka fasqi cabdaka ayuu yidhi maa kunta musqii wixii aad ku waraabin jirtay addoonkaaga ilaahu ku waraabi oo roobkii awelba aad siin jirtay ilaahu maantana waxa weeye roobkii keen oo abaartaa naga dulqaad ayuu leeyahay waxa uu yidhi marka haddana wasqi macahu bakar ibni mucaawiya ilaahu waxa weeye nala waraabi oo roobka maanta aadna siinaysid waxaad ku dartaay oo kale oo roob siisaa bakar ibni mucaawiya ninkaa isoo dhoweeyey oo khamriga isiiyey marka wuxuu yidhi yashkuru alkhamra aladii saqaahu waxa uga shukrinaqayaa khamrigii uu ka dherjiyey oo waxa weye khamrigii ayuu uga shugri naqaya leanna waa tuu khamriga ka dherjiyey oo naagaha xunxun u heesiyey oo waxa weye halkaa waxa weye bil dhan ku hayey wuxuu yidhi marka fa rufica lahu waxaa loo soo kar yeelay saxaabaatun daruuro daruuro laba sa laba daruurood oo waaweyn ayaa loo keenay markaasaa waxaa la yidhi dooro ikhtar ixdaahunna labadaa bu daruurood mid dooro fakhtaara asawdaa'a minhun waxa uu doortay tii aad u madoobeyd oo waxa weeye roobka daruuraha markuu cirka inta yimaado isa soo xiro midka aad u madow ayaa roob badan oo waxa weeye ay waxa weeye aad iyo aad buu markaa u da'aa oo roob badan buu keenaa hadday daruurtu aad inta u madoobaato ay waxa weeye biyuhu isxiraan iyo roobki uu isxiro tii marka madoobayd oo islahaasana roob badan buu doortay markaasaa waxaa lagu yidhi khudhaa qaado ramaadan rimdaadan laa tadaru min caadin axadan waxaa la yidhi qaado marka iyadoo waxa weeye roob ay macnaha waxaad qaadataa wuxuu leeyahay eh, annihaaya ibnu asiir marka uu fasirayo ramaadan ay macnaha arrimdaadku waxa weeye buu yidhi almutanaahi fi lixtiraaq macnaha mid iyadoo agubaysa oo baabi'inaysa oo aan waxba ka tegaynin reer caad oo dhan eber ka dhigaysa qaado baa la yidhi ay macnaha kulligood halaagaysa oo aan waxba ka tegaynin ayuu yidhi qaado marka ayaa lagu yidhi markaasu waxa weeye soo qaatay marka oo waxa weeye dabayshii buu ula yimid roobkii buu la soo dul istaagay markay arkeen marka roobkii ayay markaa waxay yidhaahdeen eh, sidii ilaahay oo aayadda qur-aankaa ku sheegay Eh, marka waxay yidhaahdeen eh, maaragtay markay roobkii arkeen falama ra-whu caarida mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridu mumdiruna bal huwa mastacajaltum bihi riixun fiha cadaab ali baa lagu yidhi marka markay roobkii arkeen oo soo dul istaagay ayay farxeen markaa oo waxay yidhaahdeen allayla abaartiina maantana la ka dulqaadaya oo roob baa noo yimid wa wuxuu sheegay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam annahu lam yursal calayhi min alriixi ila qadra hadihi alxalaqa yacni alkhaat khaatamka oo kale fargashiga oo kale marka nebigu markuu ninkii dhegaystay oo waxa weeye ayuu u qiray kuma uu inkirin markaasuu wuxuu yidhi dabayshii loo diray oo waxa weye reer caad lagu halaagayna waxay ahayd wax yar oo waxa weeye sidaa maaragtay fargashiga inta daloolkiisa oo kale dabayl intaa leeg oo kalea loo diray oo iyagoo dhan halaagtay oo saa u gashay markaasuu nebigu wuxuu akriyey wa fii caadin ida arsalnaa calayhim ariixa alcaqiim ma tadiru min shayin atad calayh ila jacalatu karamiin waxa weeye aayadda ayuu akriyey nebiga calayh salaatu wassalaam marka imaamu tirmidi ayaa xadiidkan weriyey wuxuu leeyahay imaamu tirmidi raximahullah waxa uu yidhi ninka la qariyey oo la yidhi maaragtay can rajulin meesha laga yidhi waa'il uu yidhi waa alxarith ibnu xasaan ayaa la yidhaahdaa qaarna waxay yidhahdeen alxarith ibnu yaziid ayaa la yihahdaa oo qabiilkaasuu ka mid ahaa xadiidka marka xasanahu sheikh alcalbani raximahullah fi sunan tirmidi ayuu xasan kaga dhigay saddex kun iyo laba boqol toddobaatan iyo saddex ayuu maaragtay xasan kaga dhigay imaamu mubaarak furi marka uu sharaxayo waxa uu leeyahay qowluhu waganatahu aljaradataani humaa muganiyataani kaanataa bimakka fi zamani alawal mashhuurataani bixusni asawti waalghinaa waxay ahaayeen labadaa naagood laba naagoodoo la yaqiinay oo macruuf ahaa oo maka ka heesi jiray marka halkaa waxaa ka sugnaatay marka oo aad ka garanaysaa caadkaa dambe oo roobka lagu halaagay inay ahaayeen caadkii dambe oo waxa weeye maka way dhisnayd markaa oo magaalay ahayd oo dad baa joogay oo waxa weeye bacda ibraahim inay ahayd ayaa halkaa marka ka caddaatay leanno wafdiga waxay usoo dirsadeen inuu waxa weeye uu maka tago oo waxa weeye kacbada uu tago ilaahay uu soo baryo marka eh, intaas ayuu maaragtay kusoo gebagabeeyey ibnu kathiir waxa uu leeyahay marka arrimahaasi waxay kutusayaan marka in ay maaragtay caad laba nooc noqdeen oo laba jeer in la halaagay reer caad markii horena in lagu halaagay dabayl waxa weeye biriixin sarsarin in lagu halaagay riix waxa weeye toddoba beri toddoba habeen iyo siddeed maalmood haysatay in caadkii hore oo huud loo diray noocaasaa lagu halaagay amaa qaybtan dambe oo odhanaysa wadkur akhaa caadin qaybtaa dambe waxaa lagu halaagay oo axqaaf deganaa oo waxa weeye qaybtii dambe oo maka ay dhismayd waxa weye nabiyullahi ibraahim waa ka dambeeyeen oo goor dambay ahaayeen laakiin waxaa dhici karta qeybtii muslimtay oo waxa weeye nabiyullaahi huod rumaysay oo reer caad ahayd inay sii tarmeen oo waxa weye markaa kabacdi ay haddana dib dadkii u gaaloobeen oo waxa weye gaala ka dhalatay oo markaa waxa weye ay dib u tarmeen kabacdi markaa dib loo halaagay iyagiina markii ilaahay uu diray waxa weeye walaalkood oo waxa weye nebi kale ahaa laakiin aan magaciisii la sheegin oo waxa weye iyagana sidaa loo halaagay waxaa laga wariyey marka caaisha radi allahu canha waxa ay leedahay kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay haddii uu arko haddii ay dabayshu roobku marka uu dabaysha intuu keeno mar walba oo roobku da-ayo waa aragtay waxaa ka horraysa dabayl baa ka soo horraysa oo waxa weeye dabayl baa ka soo horraysa markaa kutusaysa saxasaxada la yihaahdo oo waxa weye roobka iyo kutusaysa inuu roobki soo socdo hadduu arko nebiga calayhi salaatu wassalaam haddayba dabaylba uu arkaba ama markaa roob ha noqoto ama yay noqone wuxuu odhan jiray allahuma inii as'aluka khayraha khayrkeedaan ku weydiisanaya wa khayra maa fiiha wixii khayroo ku jirana waa ku weydiisanaya wa khayra maa ursilat bihi wixii khayroo lala soo dirayna waa ku weydiisanaya leanno dabaysha ilaahay baa soo diray oo waxa weeye waa wax ilaahay soo diray weye waa makhluuq ilaahay amar ilaahay bay ku socotaa wuxuu odhan jiray marka nebigu waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda iyo wixii khayr oo ku dhex jira iyo wixii khayr oo lala soo diray waxaanan kaa magangelayaa sharkeeda iyo wixii shar oo ku dhex jira iyo wixii shar oo lala soo diray markaasay waxay tihi caaisha radiallahu canha waxay tiri wa idaa takhayalat isamaau haddii uu marka roobkii isa soo xiro oo ay masalan noqoto cirkii inuu da-ayo oo kale tagayara lownuhu wa kharaja wa dakala wa aqbala wa adbar haddii uu arko roobkii isa soo xiray dabaylo iyo roob yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisa waxaa laga dareemi jiray cabsi wejigiisaa bedelmi jiray guriguu soo geli jiray wuu bixi jiray oo bannaanka u bixi jiray hadba wuu fiirin jiray sidii qof cabsanaya oo kale fa idaa amdarat haddii ay marka cirkii do-o oo waxa weeye roobkii uu yimaado oo waxa weye ay dhamaato suriya canhu wuu firxi jiray markaa caradii iyo wixii iyo waxa weeye cabsidii baa ka bigi jirtay markaasuu farxi jiray caaisha ayaa garatay marka arrintii way weydiisay nebiga calayhi salaatu wasalaam bay weydiisay markaasuu wuxuu ku yidhi macnaha waxay ku tiri rasuulka ilaahay dadku markay roob arkaan way farxaan oo waxa weeye way bishaaraystaan adigana waxa weeye markaan roobkii iyo dabaylihii iyo aragti waa naxdaa maxaa jira wuxuu yidhi marka nebigu calayhi salaatu wassalaam lacalahu yaa caaisha waxaa dhici karta inuu noqdo kamaa qaala qowmu huud qowmu caadin reer caad sidii ay u yidhaahdeen falamaa ra'owhu caarida mustaqbila awdiyatihim qaaluu haadaa caaridu mumdiruna waxaa dhici karta inuu waxaana cadaab yahay roobkaan isa soo xiray inta uuna di'in ma garan kartid adiga inuu roob yahay iyo inuu cadaab yahay marka waxaa dhici karta cadaab inuu noqdo sidaa daraaddeed waa in laga cabsado oo waxa weeye qofkii marka wuu cabsanaya marka dabaylahan iyo roobkan isa soo xiray waxaa dhici karta inuu cadaab yahay oo waxa weeye siday reer caad u yaraadeen markay roobkii iyo dabayshii ay arkeen ay yidhaahdeen roob baa maanta na waraabinaya oo waxa weeye roob baan helaynaa markaa lagu yidhi bal huwa ma stacjaltum wixii aad degdegsateen weeye cadaabtii aad degdegsateen weeye oo waxa weeye dabayl baa ku jirta cadaab waxa weeye wax walba halaagaysa imaamu albukhaari ayaa weriyey iyo waxa weeye imaamu muslim labaduba waa weriyeen qaala imaamu ibnu katiir raximahullah wuxuu yidhi xadiidtaasi waxay kutusaysaa oo xadiidkii hore aynu soo sharaxnay inay takaayuru lqisatayni inay labada qiso fi takaayun alqisatayn inay labada qiso oo waxa weeye reer caad inay arrintoodu laba qiso tahay ayay waxa weeye kutusaysaa oo waxa weeye inay macnuhu uu yahay sida aynu soo ashaarnay aayadaha qisaska ah oo waxa weeye ka sheekeeya faraha badan inay ka sheekaynayaan caadkii hore amaa caadkii dambe aayadahan fii suurati alaxqaaf oo waxa weeye wadkur akhaa caadin iyo axaadiistaas soo aroodhay oo imaamu tirmidi uu wariyey inay axaadiistaas iyo aayadaha fi suurati alaxqaaf caadkii dambe ayay ka sheekaynayaan waxay noqonaysaa buu yidhi marka aayadaha ku soo arooray qisatu fii suurati alaxqaaf iyo axaadiistani oo roobka ka sheekaynaya iyo roobka lagu halaagay inay tahay oo waxa weeye dabaysha lagu halaagay roobka inta la tusay inay tahay maaragtay caadkii dambe amaa aayadaha inta kale oo baqiyatu eh, siyaaqaati fi lqur'aan aayadaha kale oo dhan oo mar walba ilaahay ku bilaabayo maaragtay wailaa caadin akhaahum huuda fi suurati alacraaf fi suurati maaragtay eh, huud maaragtay kulli uu kaga sheekeeyey shucaraa aayadaha qisaska dheer oo aynu soo sharaxnay waxa ay ka sheekeynaysaa buu yidhi markaa caadkii hore oo waxa weeye nabiyullaahi huud loo diray oo ka horreeyey nabiyullaahi ibraahim marka khulaasada waxaynu kala soo dhex baxaynaa oo aan ku soo gebagabaynaynaa reer caad waa laba qaybood weye caad waa caadkii hore weeye oo qoomu nuux bay ku xigaan oo markii qoomu nuux la halaagay oo duufaantii ay dhacday oo waxa weeye la halaagay ayee kabacdi markaa ilaahay qoomkan uu abuuray oo waxa weeye reer caad ummaddii la badbaadiyey oo qowmu nuux laga badbaadiyey oo nebi nuux calayhi salaam markii la badbaadiyey wiilashiisii ay tarmeen waxa ay ka tarmeen marka caadkaasi nebiyullaahi nuux calayhi salaam waxay u dhexeeyaan marka nuux iyo ibraahim calayhi salaam amaa caadkan dambe oo waxa weeye ilaahay uu yidhi wadkur akhaa caadin fii suurati alaxqaaf iyo xadiidka maaragtay imaamu tirmidi uu caddeeyey oo waafidu caadin ku soo arooray waxay ahaayeen qoomkii dambe oo ka dambeeyey nabiyullahi ibraahim way ka dambeeyeen carab bayna ahaayeen meesha axqaaf bay deganaayeen oo la yidhahdo yaman dhulkaa yamanta ayay deganaayeen xadramuut iyo u dhow ayay deganaayeen oo waxa weeye maka way dhisnayd oo wakti dambe ayay ahayd ayuu maaragtay saas u kala saarayaa imaam ibnu kathiir raximahullah uu waxa weeye ku gebagebaynaya oo u kala saaraya calaa kulli xaal intaasoo dhan marka waxaa inooga caddaatay labadaa qoomba in la halaagay markay ilaahay beeniyeen oo qoomkii horena ay nebiyullaahi huud beeniyeen qoomkii dambena ay beeniyeen nebigii loo diray oo walaalkood ahaa laakiin aan magaciisi lainoo sheegin waxa weeye markaa in la halaagay marka waxaan ku kala saaraynaa qoomkii hore waxaa lagu halaagay biriixin sarsarin caatiya dabayl waxa weeye qabow badan oo waxa weeye dhibaataysay oo haysatay toddoba hamayn iyo siddeed maalmood oo aan waxba ka tegin kaannahaa naklun khaawiya maaragtay naklu eh, eh, eh, acjaasin khaawi macnaha aad moodid waxay ka dhigtay inay maaragtay sida geedaha timirtoo kale markii laga jaro baarka oo la afgembiyo oo waxa weye salka inta laga gooyo wax afgembisan waana tu ibnu katiir yidhi kor baa inta loo qaado oo dabayshu kor u qaado mid walba ayay madax madax usoo ridaysay markaasaa madaxuna xagga ku dhacayay jirka inta kalena xagga ku dhacaysay waxay noqonayeen mayd aan madax lahayn ayaa loo kala tuuray waxayna haysatay ciqaabtaasi toddoba hamayn iyo siddeed maalmood nebiyullaahi huud baana loo diray qoomkaa saasaana lagu halaagay ilaahayna wuxuu inoo sheegay nebiyullaahi huud iyo intii rumaysay ilaahay inuu ka badbaadiyey oo waxa weye ilaahay uu ka badbaadiyey amaa qoomkan dambe marka goor dambay abuurmeen laakiin taariikhda laydho kuma sheegin iyo waktigay abuurmeen iyo waxa weeye waktigay ahaayeen laakiin ilaahay wuxuu yidhi wadkur akhaa caadin reer caad ninkii walaalkood ahaa markuu u digay way beeniyeen wayna gaaloobeen marka waxa weeye iyagana kayfiyadda lagu halaagay waxa weeye iyagu ko horta marka maka waa ka dambeeye oo nabiyullahi ibraahim waa ka dambeeye kayfiyada iyo habka loo halaagayna waxa weeye abaar baa ku dhacday abaartii markay ku dhacday oo la abaareeyey ayay roob doon samaysteen ilaahay bay baryeen markaasaa roob loo keenay roob bay marka moodayaan daruurihii isa soo xidhay ayay roob moodeen laakiin roob ma ahayne waxay ahayd cadaab ilaahay waatuu yihi maaragtay maaragtay riixun fiiha cadaabun alim wey bal huwa ma wixii aad degdegsateen wey marka waxa weeye qoomkaas saasaa loo halaagay waana ka dambeeyeen nabiyullahi ibraahim calayhi salaam marka saasaynu u kala qaadaynaa qisatu huod oo waxa weye in saa loo fahmo oo waxa weeye laba nooc laga dhigo ayay maaragtay culummadu ku caddeeyeen sida imaam ibnu katiir raximahullah uu inoo caddeeyey maaragtay raximahullah marka halkaa ayaynu marka qisatu huod calayhi salaam aynu kusoo gebagabaynaynaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa marka oo waxa weeye muhiima ah, axaadiidta nabiga calayhi salat salam inoo caddeeyey in markii aad roob ka aragtid dabaylaha aragtid inaad ilaahay ka magangeshid wixii dhibaato ah wixii wanaagana ilaahay aad weydiisatid ayaa maaragtay muhiim jiddana oo loo baahan yahay inuuna qofku mar walba is oran oo ku farxin oo mar walba is oran waa khayr wey wixii aad aragtidba inay khayr yihiin ha u malaynin waxaa dhici karta inay cadaab ilaahay soo diray ay tahay oo waxa weeye la isku cadaabayo ayaa dhici karta marka sidaa daraaddeed ayaa la rabaa qofku inuu mar walba ilaahay ka magan galo waxa weeye dabaysha iyo roobka markuu arko khayrkana inuu weydiisto sharkana ilaahay ka magan in la caayona ma banaano oo waxa weeye in waxa weeye dabaysha la caayo nebigu waa nahiyey oo waxa weeye dabayl haddii aad aragtaan buu yidhi nebigu ha caayinina hana nacladinina waxna ha ka sheeginina ilaahay baa soo amray waxa weeye waa makhluuq ilaahay ee wixii wanaaga ah oo ku dhex jira ilaahay weydiista marka aadaabtaasuu ina amray nebigu oo ina baray in la yidhaahdo allahuma inii as'aluka khayrahaa waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda wa khayra maa fiiha wixii khayr oo ku dhex jira wa khayra maa ursilat bihi iyo wixii khayr oo lala soo diray waxaan kaa magangelayaa sharaha wa acuudu bika min shariha sharkeedaan kaa magangelaya wa shari maa fiiha iyo wixii shar oo ku dhex jira wa shari maa ursilat bihi iyo wixii shara oo lala soo diray ayaan kaa magangelaya inuu yidhaahdo ayaa inaynu dhahno ayaa loo baahan yahay oo nebigu ina baray xadiidkaa saxiixa saasuuna nebigu samayn jiray oo ilaahay uga magangeli jiray marka waa in saa la sameeyo ee waxa weye in la caayo ma banaano oo waa xaaraam weye waxaynu usoo gudbaynaa marka oo aynu kusoo gebagabaynaynaa qisatu huud calayhi salaam intaa ayay ku dhamaatay oan kusoo gebagabaynaynaa waxaa ugu dambaysiinaynaa marka fawaa'idda laga qaadanayo ayaynu halkaan qeyb ka sheegaynaa marka ilaahay wuxuu inoo caddeeyey faa'iidada koowaad ugu horreysa nebiyullaahi huud calayhi salaam inuu ilaahay u diray qoomkiisii reer caad uguna yeeray markaa tawxiidkii iyo cibaadadii iyo waxa weeye inay ilaahay keligii xusaan oo keligii ay caabudaan oo ka tagaan shirkiga inuu ugu yeeray ay sanamyadana ay isaga tagaan wuxuu kaloo ilaahay inooga caddeeyey oo inoo caddaatay anna dacwata arusul waaxida inay rususha dacwadoodu hal mid tahay oo isku mid tahay oo waxa weeye ay kulligood dadka ugu yeerayaan ilaa tawxiid tawxiid bay ugu yeerayaan dadka iyagu wax kale rusushu dadka uguma yeeraan tawxiid unbay dadka ugu yeeraan iyo waxa weeye cibaado saxiixa ah, oo waxa weeye kulligood waa isku mid weeye nebi nuux laga soo bilaabo ilaa iyo waxa weeye nebi ah, eh, nebi maxamed lagu khatimay kulligood waxay ugu yeerayeen an icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayru haddaba marka waxaa muhiim jiddana oo aad iyo aad looga baahan yahay in qof walba inuu ku daydo rasushii oo waxa weeye rusushii in lagu daydo oo waxa weeye loo laga bilaabo dacwada atawxiid leanna waxa weeye tawxiid bay ka bilaabi jireen oo waxa weeye kulligood dadka tawxiid bay ugu yeereen marka in tawxiidkii laga bilaabo oo waxa weeye tawxiidka loogu yeero dadka sanamyada iyo shirkigana laga nahayo qabuurahan maanta lagu dawaafayo ayaa waxa weye aad iyo aad loogu baahan yahay waxaynu kaloo ka faa'iideynaa in jawaabta gaaladu kulligood inay isku mid tahay oo waxa weeye sidii nebi nuux loogu jawaabay ayaa huud loogu jawaabay nebi ibraahim taasaa loogu jawaabay nebi kastana saasaa loogu jawaabayaa jawaabtoodana waxaa sabab u ah oo aynu nidhi liannahu meesha waxaa jooga ibliis oo aan dhimanin oo oo xaadira oo waxa weeye kulligood u waxyoonaya oo odhanaya saa dhahaya oo waxa weeye waxyi shaydaan ayay kulligood ku jawaabayaan oo waxa weeye arrinta halkaa ayay maaragtay inooga caddaanaysaa inay kulligood noocaas ay samaynayaan waxaa kaloo inooga caddaatay qisadan inay waxa weeye ilaahay inoo caddeeyey oo qisada culummadu ay ku kala saareen nimankii caad oo hore inay ahaayeen qoladii ugu horreysay oo bacda tuufaan sanamyadii caabuday inay iyaga ahaayeen ayaa halkan inooga caddaatay oo waxa weeye iyaga ugu horreeyay wax sanamya caabuda bacda tuufaan markii la alaagay marka waxaynu nidhi markii siduu ilaahay u yidhi uma ansha'naa min bacdihim qarnan aakhariin markii ilaahay uu halaagay qowmu nuux ka bacdi markaa waxa weeye duriyaddii nebi nuux ay farcantay oo waxa weeye saddexdii wiil oo nebi nuux ay farcameen ayaa markaas ilaahay waxa uu ka abuuray qowmu caad marka waa inagii nidhi caad waxa ay galaan sam ibnu nuux ayay galaan marka sidaa daraaddeed ka bacdi markay tarmeen oo bateen ayay sanamyadii dib u caabudeen markaasaa nabiyullaahi huod ilaahay usoo diray oo waxa weeye loo diray nabiyullaahi huod waxaa kaloo inooga caddaatay inay degenaayeen meesha la yidhaahdo in la odhan jiray iram oo ay degenaayeen meesha axqaaf dhulkaa yamanta ayay degenaayeen oo u dhaxaysa baa la yidhi xadramuut iyo waxa weeye cummaan dhulkaas meeshaa udhaxaysa ayay degenaayeen oo carab bay ahaayeen waxaa inooga caddaatay qisadan sidoo kale inay carabtu laba nooc u qaybsanto oo carabtu ay laba nooc yihiin alcarabu alcaaraba ay asliya carabtii asalka ahayd oo waxa weeye carabnimada laga soo gaaray oo asalka ahayd iyo qoladaa marka asalkaa ah waa badan yihiin aad bay u badan yihiin dadkii carabta la ohan jiray waxaa ka mid a ah reer aad waxaa ka mid a ah thamuud waxaa ka mid a jurhum waa qabiilkii ay maka degay oo nabiyullahi ismaaciil oo waxa weeye uu ku dhex koray mediyan baa ka mid a oo nabiyullahi shucayb loo diray qaxdaan baa ka mid a waa qabiilkan macruufka ah hadda yamanta degan iyo sacuudiga iyo oo macruuf reer qaxdaan la yidhaahdo intaas iyo ka badanba waxay ahaayeen carabta ayay ahaayeen amaa waxa weeye intaasoo dhan waxay ahaayeen qabla ismaaciil calayhi salaam marka nabiyullaahi ibraahim dadkaa waa ka horreeyeen iyo ismaaciil oo waxa weeye dadkaasi qabiilooyin caadiya oo nuux ka farcamay oo waxa weeye halkaa degan ayay ahaayeen oo sam ibnu nuux ayay ku wada abtirsadaan wa ama alcarab almustacraba carabta dambe marka oo la carabeeyey waxa weeye min waladi ismaaciil calayhi salaam waa duriyaddii nebi ismaaciil calayhi salaam nimankaa ayaa la yidhaahdaa alcarabu almustacraba carabtii la carabeeyey oo dambe marka carabtan maanta e, macruufkaa oo la yaqaano oo waxa weeye quraysh iyo waxa weeye sacuudiga iyo degan oo carabta loo yaqaan oo waxa weeye nebigu ka dhashay calayhi salaatu wassalaam waxay ahaayeen carabtaa la carabeeyey oo waxa weeye ku dhex koray carabtii nimankii asalka carabta la oran jiray ku dhex koray ayay ahaayeen oo nabiyullahi ismaaciil baa ka guursaday qabiilkii la oran jiray jurhum markaasay saa ugu farcameen waxaa inooga caddaatay qisadan sidoo kale nabiyullaahi huod calayhi salaam markii ilaahay uu u diray qoomkiisii cibaadadiina uu amray inuu duruqu dacwo isticmaalay ayaa inoo caddaatay wuxuu isticmaalay waxa uu aad iyo aad u jeclaysiiyey ragabahum fii daacati illaah daacadii ilaahay ayuu jeclaysiiyey iyo tawxiidkii iyo towba inay ilaahay u toobad keenaan wuxuu u ballan qaaday hadday ilaahay u toobad keenaan oo waxa weeye ilaahay ay caabudaan oo shirkigaan iska daayaan inay janno gelayaan ilaahay adduunka u raaxaynayo aakhirana uu janno geynayo haddaba waxaa la rabaa qofku markuu daaci noqonayo oo dadkii dacwo ugu yeerayo inuu isticmaalo bidariiqati atarhiibi waatarghiib tarhiibka waa cabsigelin weeye tarkiibkuna waa jeclaysiin weeye inaad marna qofka wixii jeclaysiisid oo jannada iyo wanaagga yaalla iyo naxariista taalle aad uga sheekaysid iyo nicmada iyo jannada wanaagga si qofka naftiisa u jeclaato oo uu markaa waxa weeye is iraado allena jannadaa u shaqayso marna aad uga sheekaysid cabsida ciqaabta mashaakilka yaalla aakhiro inaad uga sheekaysid oo waxa weye markaa si uga cararo oo uga cabsado oo waxa weeye uu u yidhaahdo alla ciqaabtaa ka digtoonow si ayna kuugu dhicin saas ayaa la rabaa in la isticmaalo dariiqadii ambiyada weeye oo ay isticmaali jireen wuu aad buu uga digay oo wuxuu yidhi haddii aad khilaaftaan oo waxa weeye shirki aad samaysaan ooydan ilaahay rumaynin haddee ciqaab baa idinku dhacaysa aakhiro iyo adduunba halaag baa idinku dhacaya waxa markay beeniyeenna oo intaasoo dhan ay beeniyeen oo ay istihzaa ku sameeyeen oo ay ku gaaloobeenna ciqaabtii ilaahay oo uga digayey ayaa ku timid maxaa marka sabab u ahaa dadkaani inay gaaloobaan oo waxa weeye sanamyada ay caabudaan waxaa sabab u ahayd taqliidu alaabaa waalaajdaad masalada iyo dhibaatada ay leedahay baad ka garanaysaa marka taqliid alaabaa waalaajdaad aabbayaashood ayay deliishadeen oo waxay yidhaahdeen annagu aabbayaashaya wixii aan ka soo gaarnay waxaan ahayn oo aan yeelayno oo aan aqbalayna ma jiraan oo waxa weye saasaan ku soconaynaa waxaa kaloo inooga caddaatay oo qisadan aynu ka faaideynaa inay inkireen bacthi bacthigii inay inkireen ankaru lbactha bacda almowt oo waxay idhaahdeen ayacidukum anakum idaa midtum wa kuntum turaaban wa cidaaman anakum mukhrajuun hayhaata hayhaata limaa tuucaduun waxay inkireenoo qoomkaani waxay ahaayeen qoom inkiray in aakhira la isu soo noolaynayo oo waxay yidhaahdeen annaga mar haddaan dhimanno wax nolol dambe oo nala soo noolaynayo ma jirto wey oo waxa weeye nolol dambe meeshii ma taallo oo ma nala soo noolaynayo ayay dhaheen halkaa marka waxaanu ka garannay inay waxa weeye qoomkaani qoom halaagsamay oo waxa weeye inkiray bacsigii iyo aakhiro inay ahaayeen ayaynu halkaa ka garannay marka dadka maka maanta inkirayana waa qowlkaa ay dadkaa ka soo qaateen sidaasoo kale ayay mushrikiintii meel walba iyo wakti walba oo ay joogaan iyo zaman kasta oo ay joogaanna saasay u inkirayaan in waxa weeye aakhira la issoo noolaynayo sababtu waxa weeye hadduu qofku uu aamino inaan aakhira la isa soo noolaynaynin hadda ilaahay ka cabsan mayo leannahu wuxuu leeyahy mar haddaan dhinto oo godlay geliyey hadda waktigaygii waa dhammaaday intaan marka adduunka joogo oo waxa weeye aan noolahay ayaan adduunka ka raaxaysanayaa oo wax alla waxaan samayn kara samaynayaa macsi iyo wax uu kala jecel yahay ma jirto shaydaan baa marka noocaa u waxyoonaya oo odhanaya saasaa wanaagsan ee saas samee oo waxa weeye wataa arrinta wanaagsan oo waxa weeye isaga ayaa u waxyoonaya waxa inooga caddaatay marka sidoo kale haddana qisadan waxaynu ka faaideynaa inooga caddaatay ilaahay rasuushii uu soo diray oo waxa weeye bashar inay wada ahaayeen oo waxa weeye aan la soo dirin rasuul ma aragtay ka duwan dadka leanno ilaahay waxa uu yidhi wamaa manaca annaasa an yu'minuu id jaa'ahum alhudaa an yu'minuu id jaa'ahum alhudaa ilaa an qaaluu abacata allahu basharan rasuula marka sababta dhan oo dadka keenaysay inay nebiyadii ku gaaloobaan waxay deliishanayeen oo sabab u ahayd oo ay inkirayeen oo ka celinaysay inay yidhaahdeen see annaga qof bashara naba ku soo diri kara hadduu ilaahay doonayo inaanu rumayno oo waxa weeye ay diin saxa ay tahay maa la soo diro maaragtay malaa'ig oo malaa'ig maana loo soo diro marka waxa weeye waa tuu ilaahay marka caddeeyey oo yidhi haddii ay dhulka ku nool yihiin malaa'ig malaa'ig baan soo diri lahayn qul low kaana fi lardi malaa'ikatun yamshuuna mutma'iniina lanazalnaa calayhi min asamaai melaka rasuula meleg ayaa loo soo diri lahaa laakiin dhulkii maadaama ay ku nool yihiin dad oo waxa weye ay dadkii ku dhaqmayaan hadda dadkii dad baa afgaranaya dad baa loo soo dirayaa ilaahayna qofkuu doono u waxyoodaa oo waxa weeye uu u doorto ayuu u waxyoodaa oo ilaahay baa garanaya qofka uu soo dirayo weeye waxaynu kaloo ka faa'iideynaa nabiyullaahi huud calayhi salaam markii ay beeniyeen qoomkiisii oo ay diideen inay adeecaan oo waxa weeye ay ka dalbadeen cadaabtii ilaahay ayaa markaa uu ilaahay beriyey oo waxa weeye nebi kasta waa noocaa mar alla markay qoomkiisii beeniyaan oo ay yidhaahdaan ayay waxay isugu darayaan inay beeniyaan oo ay ka diidaan inay dhibaan mashaakil oo dhan ku sameeyaan markaasay haddana waxay ka dalbanayaan inay ciqaabtii ilaahay oo aad sheegaysid noo keen ayay odhanaya marka intaasoo dhan markay sameeyeen ayuu ilaahay baryey markaa oo waxa uu ku yidhi qaala rabbi insurnii bima kadabuu ilaahw iiga gargaar waxaan ay maaragtay maadaama ay ibeeniyeen ilaahw iiga gargaar qoomkan dhaalimiintaa gaaloobay ilaahay baa markaa ajiibay fa ahlakahum biriixin sarsarin caatiya markaasaa ilaahay ajiibay oo ducadiisii aqbalay waa la halaagay markaa oo baabaha baa ilaahay ka dhigay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa qisadan ilaahay inuunan xabad kaga tegin ahlakahum walam yabqa minhum axadun calaa wajhi alard ilaa intii rumaysay oo mu'miniintaa ah mooye intii gaalada ahayd hal mida lagama tegin marka nebi kasta oo aynu ka sheekayno waa nooca ah oo ciqaab qoomkiisii ku timaado nebigii iyo intii rumaysay baa ilaahay badbaadiyaa inti kalena waa baabi'iyaa oo ilaahay buu ka dhigaa gan buu ka dhigaa waxaa haddaba marka aad iyo aad u habboon in lagu tadabburo oo lagu waansamo oo qofka muslimkaah oo arrintan aad iyo aad ugu dugtoonaado oo uu iska fiiriyo maxay tahay asbaabta carada ilaahay kuu keenaysa cadaabka ilaahay ku gaarsiinaysa ciqaabta iyo dhibaatada inuu ka digtoonaado ilaahayna u toobad keeno oo waxa weeye wax alla wixii khalad oo aad samaysay ilahay inaad uga toobad keentid toobadkeentid aakhirlmuslim oo muslima ah. wax alla wixii waxa weeye aad markaana ku dadaashid inaad ilaahay caabudid oo dariiqiisii aamartid waxaa kaloo haboon oo aad iyo aad u muhiima ah inuu qofku ogaado liman araada an takuna lahu nasiibun min addacwa qofkii doonaya inuu dacwada ka qayb qaato an yajcala dacwatahu khaalisatan lilah walaa yas'ala annaasa shay-an qofkii doonaya inuu dadkii dacwo gaarsiiyo oo wanaag uu dadkii amro waa inuu dacwadiisa khaalisan lilaahi ka dhiga waa inuuna xoola dadkii ka qaadan waa inuuna waxba weydiisan oo uu yidhaahdaa aniga dacwadaydu ilaahay darti weeye ilaahay baan ajar iyo wanaag ka dalbayaa ilaahay baan ka doonayaa agtiisa wanaagayaal baan rabaa idinka waxaan idinka rabo oo ma jiraan oo xoolaa oo waxba idinka dooni mayo waa inuu yidhaahdo weeye oo arrintaa ku dadaalo qofku leanno nebiyadoo dhan noocaasay ahaayeen waxaa kaloo haboon habboon wayembagii calaa kulli man yaqra alqur'aan qof walba oo qur-aanka akrinaya an yatadabbara inuu ku fekero oo qur-aanka uu dhuuxo oo macnaha qur-aanka uu fahmo oo waxa weye uu markaa ogaado macaanida qur'aanka oo uu eego asbaabta dadka halaagtay marka asbaab um-, eh, halaaki umam inuu eego war asbaabta halaagtay maxay ahayd laba sabab ayaa asal u ah dadka waxaa halaaga alkufru walmacaasi shirki iyo kufri inuu qofku ku dhaco iyo inuu waxa weeye macaasi la yimaado labadaa arrimood oo rusushii intuu beeniyo oo uu gaaloobo iyo waxa weeye inuu macaasi isaga dhex jiro labadaa arrimood ayaa dadka halaag sababta dadka halaagta waa labadaa arrimood marka qofka qur-aankiibay ka dhex buuxaan oo waxa weeye asbaabtii o dhan halaa hala lagu halaagsamee waa tan ilaahay mar walba uu dhahayo walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir ama aayado kale u odhanayo walaqad taraknaaha fiiha aayatan fahal min mudakir aayado ayaanu kaga tagnay calaamado cadcad oo lagu waansoomee wax ku fekeraya ma jiraan afalaa yatadabbaruuna alqur'aana waatuu ilaahay aayad kale ku lahaa am calaa quluubin akfaaluha miyayna qur'aanka ku fekeraynin oo ku tadabburaynin oo ku waansamaynin mise quluubtoodaaba daboolan oo waxay kala fahmayaan iyo waxay garanayaanba ma jirto ilaahay waxa uu inoo caddeeyey oo kaloo aynu ka faa'ideynaa markuu ilaahay halaagay qoomkaa oo reer caad la halaagay inuu ilaahay badbaadiyey nabiyullaahi huud iyo waxa weye intii rumaysay oo ilaahay uu yidhi walamma jaa'a amruna najaynaa huudan waaladiina aamanuu macahu biraxmatin mina wanajaynaahu min cadaabin galiib cadaabkii adkaa ayaa ilaahay ka badbaadiyey ilaahay markaas uu u naxariistay oo cadaabkii oo dhan wuu ka badbaadiyey waxaynu kaloo ka faa'iideynaa inay mashruuc tahay oo bannaan tahay inuu qofku naftiisa uu ka difaaco waxyaalaha tuhmada ah leannahu markii ay ku tuhmeen oo yidhaahdeen waxaan u malaynaynaa inay caqligaaga wax u dhiman yahay oo aad safiih tahay ama aad beenlow tahay waxa uu yidhi yaa qowmi laysa laysa bi safaahatun walakinii rasuulu min rabbi alcaalamiin wax safiihnimaa iyo waali iyo caqlixumo iguma sugna wuu u caddeeye waxa uu yahay inuu ilaahay soo diray buu u caddeeyey waxaynu kaloo ka faa'iideynaa fadliga ay leedahay annusxu waalamaana meel walba wuxuu leeyahay innii lakum naasixun amiin marka halkaa waxaynu ka garanaynaa in dadka loo naseexeeyo maaratay addiinu nasiixa waatuu nebigu lahaa diinta oo dhan waxa weeye dadka in loo naseexeeyo oo wanaagga la gaarsiiyo oo dadka la waaniyo ma aha in qofkii ama la caayo ama dhibaato lagu sameeyo laakiin waxa weeye waa in dadka loo naseexeeyo ayaa wanaagsan weyn marka halkaa waxaan ka garanaynaa fadliga iyo wanaagga ay leedahay nebi nuux wuxuu ku yidhi wa ansaxu lakum waa idiin naseexaynaya nebi eh, huud wuxuu leeyahay innii lakum naasixun amiin naasix baan idii ahay aamina oo aan idin khiyaamaynin waxaynu kaloo ka faa'iideynaa oo waxa weeye aada iyo aada u muhiima inuu qofku ogaado oo lagu fakero oo lagu maaragtay aad iyo aad inay wanaagsan tahay inuu qofku nicmada ilaahay ka shukri naqo oo nicmada ilaahay aan lagu kufriyin leanna waxa weye nicmada ilaahay haddaad ka shukri naqdid waxay ku dhaxal siinaysaa in ilaahay ku ku zaa'idiyo nicmadeeduna waxa weeye habka looga shukri naqana waxa weeye aliimaanu walcamalu asaalix ilaahay inaad ku shukridid iimaan saxiixa la timaadid camal saalixa samaysid ilaahay u xamdi naqdid ilaahay markaa waa ku badinayaa in shakartum la laaziidannakum waa tuu ilaahay lahaa walain kafartum ina cadaabii la shadiid waxaynu kaloo ka faa'idaynaa gaala dadka gaalada ah markay gaalnimadu ka badato oo waxa weeye ay aad iyo aad u gaaloobaan ayay markaa waxay degdegsadaan ciqaabta ilaahay cadaabta ilaahay bay dalbadaan markay gaalnimadii ka badato oo ay arkaan wax doodii lagaga badiyo oo adiladii ilaahay iyo waxa weeye rasuul walba markuu u sheego oo u caddeeyo ayay markaa waxay degdegsadaan ciqaabta oo waxay yidhahdaan ciqaabta noo keen aad sheegaysid markii xujadii laga badiyo ayay degdegsadaan markaa markaasay ku caddaataa oo waxa weeye ciqaabtii ay degdegsanayeen ilaahay u keenaa markaa waxaynu kaloo ka faa'iideynaa annahyu can ilfasaadi fi lardi in dhulka la fasahaadiyo oo waxa weeye xumaan la sameeyo inay khatar tahay oo halaag ay ku sugnaanayso dhulka waxa lagu fasahaadiyena waxa weeye ashirku iyo kufrigii iyo irtikaabu almacaasi macaasidii iyo waxa weeye gaalnimada iyo shirkiga ayaa dhulka fasahaadiya muslimka oo la laayo dhibaatada la gelaya maanta waxaasoo dhan baa kutusaysa oo waxa weeye markaad qasaskan dhex geshid oo akhriyed waxaad is leedahay qoom walba wixi ay samayn jireen maanta waxaad moodaa inay soomaalidii oo dhan aynu aada ugu dhex jirno ama dadkii islaamkaay oo dhan ay samaynayaan ayaad ujeedaa waxaynu kaloo ka faa'iideynaa dadka rususha raaca oo dariiqa xaqaa mar walba ku taagan dadka ducafadaa weye atbaacu rusul waa ducafada weye dadka masaakiinta ayaa iska raacaya rusushii leanna waxa weeye sababta ku kalifaysa waxa weeye iyagu ma haystaan wax ka celiyaba mawaanicda ma taalo ninkan madaxda ah ama waxa weeye odaga ah ama xoolaha haysta ama waxa weeye dadka odaga u ah wuxuu isleeyahay xukunkaaga iyo madaxnimadaada iyo waxa weeye xoolahaaga ayaa lagugu imaanaya waasay dhacday markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu madiine yimid cabdullaahi ibni ubay ibni salool oo waxa weeye munaafiqii ugu weynaa munaafiqiinta waatuu diiday inuu maaragtay munaafiqnimada waa isagii qarsaday sababtii ku kaliftay waxay ahayd nebigu intuunan imaan ayay ansaartu waxay rabeen inay u doortaan boqor reer madiine oo dhan boqor u ah markaasuu xanaaqay oo waxa weye uu yidhi anigaa boqornimadaydii laygu haystaa markii nebigu yimid baa dadkii islaameen nebigii baa meeshii amiir ka noqday markaasaa cuqdad iyo waxaa wuxuu qaaday iyo calool xumo iyo waxa weye uu bilaabay inuu marka xaasidnimo ka shaqeeyo haddaba dadka madaxda iyo kuwa xoolaha leh iyo waxa weeye dadka maaragtay ee isla weyn oo dhan iyo waxa weeye kulli waxaa ka celiyay inay rususha raacaan waxa weeye waxay isleeyihiin xoolihiina iyo madaxnimadiina iyo mansabkiina laydinka qaadaya amaa ninkaan aan waxba haysan isagu mar walba haddii loogu yeero la yidhahdo war jannaad gelaysaa ilaahay ka bar haddii wuxuu leeyahay jannadaan barara awalba adduunka waxba kuma haysan ilaahay buu maaragtay rumaynaya haddii ilaahay uu la maago weeye oo waxa weeye ilaahay uula maago inuu maaragtay rumeeyo oo ilaahay khayr la maago waxaynu kaloo ka faa'idaynaa dadka mushrikiinta ah iyo dadka mubtadiciinta ah oo bidcada samaynaya inay muftaruuna cala allahi alkadib inay waxaan ay keenayaan ama bidca ha noqoto ama shirki ha noqotee inay been tahay oo been abuurasho tahay oo ilaahay ku been abuuranayaan leannahu mar walba rusushu waxay leeyihiin in antum ilaa muftaruun idinka ayaa waxaan ku been abuuranaya ilaahay sanamyadan aad samaynaysaan waxaan waxba kama jiraan idinkaa la yimid idinkaana ilaahay ku been abuurtaye ilaahay ka boqo waxaan iska daaya waxaynu kaloo ka faa'ideynaa wujuubu alikhlaasi fi ddacwati waalcibaada in cibaadada ilaahay loo gaar yeelo oo ikhlaas lala yimaado hadduu qofku daaci noqonayana dadkii markuu dacwada ugu yeelayo inuu khaalisan lilaahi ka tahay oo ilaahay u gaar yeelo oo waxa weye ilaahay darti ay ka tahay inay waajib tahay fadlu listikfaari watawba ayaynu ka faa'idaynaa fadliga iyo wanaagga ay leedahay toobadkeenku waxaynu kaloo ka faa'iideynaa dadka maaragtay dhaalimiinta oo waxa weeye e, itibaacu e, e, kufri iyo dulmiga iyo gaalnimada inay qofka u jiidayso iyo macaasidu halaag inay aakhirkooda noqonayso dhulkiina waxa weye ay baabiinayso ayaynu ka faa'iideynaa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa qofku inuu dhaldhalaalka adduunyada israaciyo attarafuh leannahu ilaahay wuxuu yidhi wa atrafnaahum fi lxayaati addunya qofku hadduu nicmada adduunka israaciyo oo iskaga raaxayso yidhaahdo oo naftiisa u raaco inay halaagayso oo sabab u noqonayso fasahaad dhulkii iyo waxa weeye iyo waxa weeye eh, adduunkii o dhan ay fasaado oo markaa qofkii halaag arrinta inay u keenayso ayaynu ka faa'iideynaa waxaynu kaloo ka faa'iideynaa taqriiru caqiidati albacthi waljazaau yowma alxisaab inay waxa weeye caqiidadan bacfigu inay tahay caqiide asala oo waxa weeye nebiyadii oo dhan ay dadka ugu yeerayeen in la isa soo noolaynayo qof walba oo muslima alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta waa aaminsan yahay inuu waxa weye la soo noolaynayo oo waxa weeye dib la iskeenayo oo waxa weeye aakhiro la isxisaabinayo qof walba oo muslima maanta waa rumaysan yahay marka laakiin hadda dad waxaa soo baxay beeninaya oo odhanaya aniga see ilaahay u rumeeyaa maba arage waxaan waa dabeecad marka qof walba ha ogaado sidii qoomkaasi dad naftoodii u halaageen ayuu isaguna naftiisa u halaagayaa ee ilaahay wax uu ka dhimaya ma jirto weyn waxaynu kaloo ka faa'ideynaa ugu dambayntii ilaahay inuu qofka madluumka ah haddii la dulmiyo oo miskiinkaa ah oo la dhibo ilaahay ducadiisa waa ajiibaa laa siyama in kaanuu saalixiin haddii uu yahay qofkaa muslimkaa oo la dulmiyo qof muslima oo waxa weeye saalixa sidii rusushii oo kale iyo ambiyadii ilaahay maaragtay wuu maaragtay eh, badbaadiyaa weeye leanna waxa weeye waxaynu kaloo ka faa'idaynaa marka ugu dambayntii alumam asaabiqa kullahaa wixii lagu halaagay waxay ahaayeen takdiibkii ay rususha beeniyeen haddaba qofku waa inuu ka digtoonaada inuu rususha beeniyo haddaad marka aad khilaaftid rusushiina waa khatar wey leanno ilaahay waatuu lahaa aayadda qur-aankaa falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim inaad marka rasuulkii laguu soo diray aad khilaaftid ood beenisid waa arrin aad iyo aad u khatara marka aad iyo aad ha looga digtoonaado in rusushii la beeniyo oo dariiqii xaqa aha laga leexdo waa intaa la ogaado wey halkaa ayaan kusoo gebagabaynaynaa marka qisatu huod calayhi salaam ugu dambayntii wax alla wixii khalada oo aan khaldayna waxaan leeyahay ilaahay baan uga toobad keenayaa weydiisanayaana inuu ii dembi dhaafo oon ilaahay ka baryayaa wax alla wixii saxana ilaahay baan ku shukri naqayaa ilaahigii iwaafajiyey ayaan maaragtay ugu eh, ku mahadinayaa oo aan leeyahay ilaahay ii ziyaadi leanno ilaahay baa yidhi lain shakartum la aziidannakum qof walba idinka qof walbao dhegaysto ka faa'iidaysanayana waxaa leeyahay ilaahayda ka dhiga aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana qof walba oo khalad ku arkana waxa u banaan inuu iisoo sheego oo waxa weeye si aan uga noqdo oo waxa weye uu iga naseexeeyo wa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu calaa nabiyina muxammedin wa aalihi wa saxbihi ajmaciin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin